labadii hore waxay ku saabsanaayeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siiradiisii ilaa maalinkuu dhashay ilaa maalinkuu dhintay calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ka dambeeyey markaa tawaabicu ahaayo xaasaskiisii iyo ah halkan wuxuu kaga hadlayaa khulafaau raashiduun khulafaau raashiduun ayuu halkan kaga hadlayaa muqadimadan iyo inta ka dambaysaba abuubakar cumar buu ku xijin cismaan buu ku xijin cali buu ku xijin kabacdina wax yar buu raacinahayaa calaaqa la leh khilaafadii cali <clears throat> sida wiilkii nebigu awah u ahaa iyo mucaawiye muqadimu u sameeyey hordhac muqadimada hordhacaha uu sameeyey waa tii horeoo kitaabka awalkiisa aan ku soo marray bay la mid tahay amaa bacdu inta laga gaaraya inta hore waa soo maray muqadimatun hordhac bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilahay magaciisaan ku bilaabanaya allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed naxariisanayey allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariisanayey yaa ayuha nebiyu nebiyow inaa annaga arsalnaaka ku dirnay shaahidan xalaa tahay mid markhaati furaya oo ummadda ku markhaati furaya waxay khayr iyo shar leeyihiin wa mubashiran xalaa tahay mid bishaaraynaya oo dadka ku raacee ku rumeeyey khayr iyo wanaag ugu bishaaraynaya wa nadiiran xaalaad tahay mid digaya xumaha dadka ku maman ee samaynaya u jeelan inuu xumaha uga digo iyo cawaaqi xumada ka imaanaysa daaciyan xaalaad tahay mid dadka ugu yeeraya ilallaahi alle biidnihi ilaahi doonitaankii iyo idankii wa siraajan xaalaad tahay faynuus muniiran ee weliba xaqa ifinaya oo daha ka qaadaya wabashiruu bishaaree almu'miniina mu'miniinta bianna lahum ayaga inay u sugnaatay min allaahi alle xaggiisa xaalay ka ahaatay fadlan ixsaan kabiiran ee weyn inuu u sugnaaday walaa tutiic hayeelin alkaafiriina kuwa gaaloobay iyo walmunaafiqiina urka gaalada wadac isaga tag adaahum dhibkooda watawakal tala saaro calallaahi alla dushi wakafaa billaahi alla wuu ku filan yahay wakiilan mid la tala saarto innaa fataxnaa innaa annaga ayaa fataxnaa kuu furnay laka adiga fatxan furasho mubiinan ee cad liyakfira suu kugu dhaafa laka adiga allaahu alle maa wixii taqadama hormaray ee min dembika dembigaaga ah iyo maa wixii ta'ahara dib maray wayutima suu u dhammaystiro nicmatahu barwaaqooyinkii calayka dushaada wayahdiyaka suu kuugu hanuuniyo siraatan jiid mustaqiiman ee toosan alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay aladii allahaas oo anzala soo dejiyey calaa cabdihi addoonkii dushii alkitaaba kitaabka qur-aanka ah walam yajcal aan u yeelin lahu kitaabka ciwajan wax qallooca ah. qayiman xaluya kitaabka haysmi ah toosan wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyu calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa ha ahaadeen muxamedin ee muxamed ah aladii muxamedkaasoo xaaraba la dagaalamay albaatila waxa baatilka ah waa iyadda xoojiyoo taageeray alxaqa shayga wanaagsan ee xaqa ah wadamasa tirtiray alradaa'ila waxyaalaha xunxun waaxyaa nooleeyey alfadaa'ila waxyaalaha wanwanaagsan watamama dhammaystiray makaarim al akhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan wahadaa hanuuniyey annaasa dadka ila siraati jid almustaqiimi ee toosan siraati aladiina kuwii waddadooda ku hanuuniyey ancama uu u barwaaqeeyey allaahu alle calayhim dushooda min annebiyiina nebiyaasha ah iyo wasidiiqiina runlowyaasha iyo washuhadaa'i kuwii jidka alle ku shahiiday ama markhaati furayaashaha ahaa iyo wasaalixiina kuwa suusuuban wa calaa aalihi nebiga ehelkiisa duushiisana ha ahaato iyo wa asxaabihi asxaabtii aladiina kuwaasoo ihtaduu ku hanuunay bihadyihi hadyigiisa iyo waddadii oo watabacuu raacay maa wixii rasamahu maxaa rasamahu wuu u calaameeyey huu sheegaas lahum ayaga fadaanat waxaa u hogaansatay lahum muslimiinta almuluku boqoradii wa khadacat waxaa u khuduucday lihaybatihim haybadooda alumamu umamu ummadihii soo maynaan soo sharxin qaybtan waxba kaga noqon maayo amaa bacdu intaa ka gadaal fa haadaakani huwa aljuzu thaaliu aljuzu ya wa bacdu sax intaa ka bacdi fa haadaakani huwa aljuzu waa gabalkii iyo juskii athaaliu ee saddexaad oo min khulaasati nuur liqiin ka mid a ah kitaabkii nuurilaqiinka khulaasadiisii fii siirati alkhulafaa'i araashidiin khulafaau uraashidiin siiradoodiina ku saabsan qaab qaabnololeedkoodii uqadimuhu waan u horumarinayaa waxaan u soo bandhigayaa u soo horumarinayaa litulaabi almacaahidi macaahidda ardada dhigata iyo walmadaarisi madaarista alindunuusiyati ee indunuusiya ardada macaahidda iyo barata madaarista indunuusiya baan u qorayaabu idinka indunuusiya dhigataa marka laakiin halkaanu idinka anfacaya fii usluubin dhaqan iyo usluub qariibin ee u dhow fii min madaarikihim ayaga haleelkooda iyo gaaritaankooda wax ardada caqligooda iyo fahamkooda uu gaari karo laa takalufa wax iskalifid la yidhahda fiihi dhexdiisa kuma sugna walaa tacqiida wax adkayn la yidhaahdana kuma sugna kitaabkan takliifku waxa weeye wax awoodda qofka ka badan oo usan u dhalan oo iska raaraadinayo tacqiidkuna waa in wax la adkeeyo oo qofku casharkii adkeeyo intuu yihahdo waxbaan sarxaya midna maleyba kitaabkaygu liyacrifuu say u ogaadaan ardadu kayfa sideebay taqallaba uga adkaadeen adlaabu abdaalu lislaam islaamka geesiyaashiisii calal masaa'ibi dhibaatooyinka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo mucaawiye iyo xasan iyo xuseen iyo sideebay inta ugu babac dhigeen dhibaatooyinkii adduunkan soo wajahay ay ugu guulaysteen haddana kayfa sida taqallaba ay uga adkaadeen abtaalul abtaalulislaami islaamka geesiyaashiisu cala almasaa'ibi dhibaatooyinka litaxqiiqi amaaniyihim ididiilooyinkooda say u xaqiijiyaan ididiilada waa qofka wuxuu filanayo ou rajaynayo o jecel yahay ah, laysa biamaaniyikum soo qur-aanku ilahi kuma sheegin laysa biamaaniyikum walaa amaaniya ahlilkitaab marka sidaa waa amaaniyi marka waa yididiilo qofku wuxuu filanayo wayacrifuu ay u ogaadaan annatiijata natiijada iyo midhaha la guranaya allatii taasoo tacuudu u soo noqonaysa cala alummati ummadda uga soo noqonaysa min itibaaci diini diinta raaciddeeda iyo wasayri socodka calaa nidaamihi nidaamkii iyo waddadii lagu socdo qofkii kitaabka alle iyo sunnada nebiga ku dhaqmee ku socda faa'iidada iyo midhaha uu ka guranayo say u ogaadaan wainii anugu la arjuu waxaan rajaynayaa an yattakhiduu inay ka yeeshaan min maadi lmuslimiina muslimiinta kuwoodii horoo tegay iyo wa amaajidihim sharaftoodii iyo dadkoodii sharafta lahaa iyo wa siyari rijaalaatihim raggooda qaabnololeedkoodii oo ay bartaan maa shay yabcahu ku xambaaraya fii nufuusihim nufuuftooda nufuustooda ruuxa tashabuhi isu ekaysiinta nafteedii bihim ayaga la isu ekaysiiyo abubakar oo kale ma noqonaysa laakiin maxaad samayn waad iska yeelyeelaysaa inaad sidiisio kale u dhaqantid oo isku day iyo wanasji in lagu taxmo calaa min waalihim meeshii ay mareen iyo wadadooda dariiqadoodii iyo wadadoodii in lagu taxmo nasjiga waxaa la yihahdaa shayga in la taxo la isu keeno cumar ibnu cabdiljabaar baa muqadimadan qoraybu addarsu alawalu darsiga koowaad alkhulafaau araashiduuna alkhulafaau raggii xilka qabtay alraashiduuna ee hanuunsanaa alkhulafaau khulafada alraashiduuna ee hanuunsan hum ayagu abuubakrin wa cumaru wa cuhmaanu wa caliyu bna abi aalibin maaqawey magacyadoodu halkaasay ugu kala horeeyaan bay fadli ahaan iyo xilkaba ugu kala horreeyaan xagee ku soo mar rasuulka soo kale maray alkhulafaau raggii xilka qabtay araashiduuna ee hanuunsanaa hum ayagu abubakrin weeye magaciisii ma hayna hadda magaci abubakr magaciisa sheega cabdullaahi bni cumaan soo ma cabdullaahi bni cumaan weeye abuquxaafana waa kunyo kaleeto abubakr iyo abuquxaafa waa laba kunya laakiin labadoo magac asagii abi cabdullaahi bni cumaan waa iyo wa cumaru cumar bn khaaab iyo wa cumaanu cumaan bni cafaan iyo wa caliyu bna abi aalib wa sumuu waa lagu magacaabay bilkhulafaai madax ayaa lagu magacaabay alraashidiin ee hanuunsan liannahum ayagu khalafuu waxay ka dimareen annebiya nebigay waxay kaga dembeeyeen sala allahu calayhi wasalama filhidaayati hanuuninta iyo walirshaadi hagidda iyo wa tanfiidi axkaami shariicati shareecada axkaamteeda fulinteeda tanfiid waa fulin in la hirgeliyo oo dhaqangeliyo hoos wuxuu qabtay falkhaliifatu qofka xilka hayaa yaquumu wuxuu istaagayaa maqaama rasuulilaahi rasuulkii alla booskiisiibuu istaagayaa sala allahu caleyhi wasalam fii xiraasati diini diinta ilaalinteeda iyo waardiyaheeda xiraasa waa waardiye iyo wa siyaasati dunyaa adduunyada siyaasaynteeda iyo ilaalinteeda liyaqifa suu u istaago kullu insaanin qof walba cinda xaddihi meeshii loogu talagalay agteeda liyatasaawaa say ula sima alqawiyu midka xooga badan isay u simaan iyo wadaciifu midka taagta daran iyo washariifu midka fiican iyo walwadiicu midka liita amaama alxaqi xaqa hortiisa xaqa hortiisa oo markii hadda laba nin ay isqabtaan liyaa kitaabka qur-aanka hana la kala hana kala saaro hadii midka doqonka ah u gar leeyahay kitaabka qorka qur-aanka kana u gar siinaya midka xooga badan oo hubka haysta iyo tignikada iyo cabdibilayaasha iyo midkan waxba haysan markay isqabtaan haduu midkan miskiinkan waxba haysan xaq leeyahay kitaabka qur-aanka kuwan hunkooda waxba fiirin maayo wuxuu leey kana wax kanaa xaq leh marka xaqa marka la fiiriyo ragga iyo dumarka iyo e, daciifka iyo midka taagta daran iyo midka awoodda le iyo kulligood xaqa waa loo siman yahay qof walba wuxuu xaqu siiyey buu qaadan ayib wa balaqat waxay gaartay muddatu khilaafatihim xilkooda muddadiisii halaaثiina caaman halaaثiina soddon caaman ee sano afartooduba intay xilka hayeen markii la isku dardaro nin walba intuu hayay kan kale marka loo geeyo maxay isku noqotay soddon sano iftataxu waxay furteen khilaalahaa soddonka sano dhexdeeda ashaama shaam walciraaqa ciraaq wa filistiina filistiin wa misra misr wasuudaana suudaan wa ifriiqiya iyo intaba soo ma jeedaan soddon sano gudahood bay intaasba ku furteen intaasba nebigu markuu dhimanayay midna muslim kama jiron dad gaala haysatay ahaayeen wadan gaalay ahay laakiin intaasba saxaabada afurtay oo islaamka gaarsiiyey wa ashharuu quwaadihim hogaamiyaashooda ciidamadooda hogaamin jiray kuwa ugu caansanaana waxay ahaayeen khaalid ibnu lwaliid wa abu cubaydata bnu caamir wa abu cubaydata abu cubayda ka mid a ah caamir ibnu jaraax wa camar ibnu lcaas waalmuhana bnu xaarihata wa sacad bnu abi waqaas ragaanu xil ma qaban macnaha madaxda khulafaa uraashiduun kuma jirin laakiin wakhtigii khulafaa uraashiduun ay joogeen raggii saxaabada ahaa ee la shaqeeyey ee meelaha la soo sheegay sida khatarta ah wacdaraha uga muujiyey ee u furtay ayay ka mid ahayn ciidamada hogaaminayey ma la fahmo madaxweynaha iyo ragga ciidamyada ciidamada kale hogaamiya soo kalaba maah marka raggaana ugu caansanaa asilatun su-aalo man hum waa kuwama alkhulafaa uraashiduun waa sheegna abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali limaadaa maxaybaa sumuu loogu magacaabay biraashidiina raashidiin maxaa loogu magacaabay liannahum khalafu nabiya sal ly slm fi lhidaayati walirshaad kam muddatu khilaafatihim xilkooda muddadiisu maaqay ahayd man ashharu quwaadihim ciidamadoodii iyo hogaamiyaashoodii ciidan yaa ugu caansanaa raggaa lasoo sheegay addarsu thaani casharka labaad khilaafatu abibakrin asidiiq khilaafatu abibakrin asidiiq abubakr sidiiq khilaafadiisii wey kow nasabuhu nasabkiisa huwa asagu cabdulaahi bnu abi quxaafata bni caamir wey magicii cabdulaahi bnu abi quxaafata ibnu caamir weliba abu quxaafuhu magac buu leeyahy cuhmaan baa la yidhaahdaa yajtamicu wuxuu kula kulmaa maca nabiy nabiga la jirankii sala allahu calayhi wasalam fii jaddihi awowgiisa asaadisi ee lixaad wa huwa uga ay ku kulmayaanna muratu muro wey nebigu markuu aftirsado moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib ibni haashim fiiri marka cabdulaahi cabdilmualib haashim maxaa ku xigay kala sheega fiiriya cabdulaahi cabdulmualib iyo haashim soo saddex maa haye haashim waa hayaa haye cabdimanaaf ibnu kilaab marka maxaa ka dambeeya murahaasay isugu yimaadaan murahaas abubakarna muruu taga nebiguna muruu maraya sal alla alay marka halkaa waa isugu yimaadaan nebigu marka muxuu gooni u leeyahay abtiriska cabdulaahi cabdulmualib haashim cabdimanaaf qusayi kilaab muro waa isugu yimada odaygaa lixaad baa isugu yimaadaa nebigu marka gooni wuxuu u tirsadaa shan ka lixaadna isugu yimaadaan ma la fahma waa qaraaba marka wulida waa la dhalay bacda nebiyi nebiga dhalashadiisa ka gadaal bacda nebiy ha u qaadanin nebigu markuu dhintay kabacdi abubakar inuu dhasha ha u qaadan nebiga intii nebi laga dhigay kabacdi inuu dhashana ha u qaadan midna ma bacda nebiyi waxa weeye waa dhalashadii nebiga sal alay waslam nebigu markuu dhashay ka gadaal bisanatayni laba sano iyo wa ashhurin dhowr bilood marka nebiga muxuu ka yaryahay abubakar laba sano iyo dhowr bilood buu ka dambeeyey dhalashada saddex wamtaaza wuxuu ku soocmayo caan ku ahaa bisuhuulatihi dabacsanaantiisa iyo wa xusni maca mucaasharatihi la dhaqan wanaaggiisa mucaasharadu waa dhaqanka xusniguna waa wanaag dhaqan wanaaggiisa wa ludfi mujaalasatihi la fariisigiisa dabacsan wa liini jaanibihi dhinaciisoo jilicsan waxaan laguu sheegayo lagu dhinac baa jilicsan iyo wuu sahlan nin iska miskiino cambacamba ma ahayn nin hadday dagaal noqoto iyo go-aan la qaato iyo rag wax la qaybsigood wuxuu ahaa ninka ragga ugu daran buu ah laakiin haddana hadday noqoto dadka su ula dhaqmayo iyo dabeecad wanaagga iyo akhlaaqda iyo gobonnimada iyo deeqsinimada ruux dadku dhan ay jecel yihin bu ah markay dagaal noqoto iyo diinta ilahay oo lagu xadgudbana cumar iyo ragga kale dhan waxay gadaal bay mari jiri waa laga dambay jira asaga waana sida wanaagsan markay dhabtu timaadana ninka ragga ahi inuu ragga wax dheer yahay markii hawshu iska waxa weyaan zamaan barwaaqo lagu jiran oo dadkiisa isaga dhex jiro waa waa xaasida rag lagu yaqaano waayo fiican wamtaaza wuxuu ku soocmay bisuhuulatihi sahlanaantiisa iyo wa xusni mucaasharatihi la dhaqan wanaaggiisa iyo wa ludfi mujaalasatihi fadhi dabacsanaantiisa iyo walini jaanibihi dhinaciisa oo jilicsanaa washtaqala wuxuu ku mashquulay bitijaarati ganacsi waa intuusan islaamin ka hor intuusan islaamin ka hor ganacsadu ahaa fa kasaba wuxuu kasbaday hiqatan hiqata qowmihi tolkiisa kalsoonidooda ayuu kasbaday way ku kalsoonaayeen ruux aamin ah oo ganacsata ayuu ahaa biamaanatihi amaanadiisa darteed inay ku kalsoonaadaan maxaa keenay ruux aamin uu ahaa ma khayaani jirin waxooda si wanaagsan buu ugu soo celin jiray wa adxaa wuxuu ahaaday daa maalin xoolo mid u saaxiiba kaiiran ee tiro badan hantile ayuu noqday hanti badaan leh aad buu u hanti badnaa wa kaana wuxuu ahaa muxababan mid la jeclaysiiyey ilaa qurayshin quraysh aad bay u jeclaayeen aad ayay u jeclaayeen yuwaasii wuu xidhiirin jiray caajizahu midkooda waxba karin wa wuxuu u shaqayn jiray faqiirahum kooda saboolkaana ama wuu shaqo siin jiro waxbuu siin jiray wa waxbuu usoo kasbi jiray faqiirahum koodan waxba haysan markaasay jeclaadeen asilatun su-aalo udkur sheeg nasaba abi bakrin abuu nasabkiisa cabdullaahi bnu abi quxaafat bn caamir mataa wuulida goormaa la dhalay sala alla alay wasalam bacda nabiyi bisanatayni waashur bima maxay buu imtaaza ku soocmay bayna qurayshin quraysh dhexdooda waa soo sheegnay bisuhuulatihi wa xusni mucaasharatihi wa ludfi mujaalasatihi bimaadaa maxaybuu kaana ahaa yashtaqilu mid ku mashquulsan tijaaro kayfa kaanad sidee bay ahayd makaanatuhu booskiisa iyo makaanada uu leeyahay bayna qurayshin quraysh dhexdooda muxababan ayuu ahaa ruux la jecel yahay adarsu thaaliu casharka saddexaad siiratu abi bakrin abubakar qaabnololeedkiisi iyo siiradiisa weeye bacda alislaami islaamka ka gadaal kaana abuubakrin abubakar wuxuu ahaa musaaxiban mid la saaxiibay lirasuulillaahi rasuulka alle rasuulkii alle sala allahu calayi wasalam qabla nubuwati nabinimada ka hor hoos la marba idiin qabto waqad nasa wuu caddeeyey alqur'aanu qur-aanku calaa haadihi suxbati saaxiibtinimadaas ayada ah qur-aanku waa caddeeyey fii qowlihi tacaala hadalka alle ayuuna ku caddeeyey id waqti yaquulu uu ku lahaa rasuulku lisaaxibihi saaxiibkiiba wuxuu ku lahaa waa abuubakare laa taxsan ha murugoon ina allaaha alla ayaa macanaa la jirankeeno oho ina ilaalinayo walamaa goortii bucitha la soo diray nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana abuubakrin abuubakar wuxuu ahaa awala man ruux kii ugu horreeyey oo aamana rumeeyey bihi nebiga sala allahu calayhi wasalam min arrijaali ragga xaggooda soo maynaa soo marin ruuxii nin ah oo ugu horeeyey oo nebi maxamed rumeeya abubakar bu ah hoos wuxuu qabtay qaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu maa dacawtu uma yeerin axadan qof ilal islaami islaamka uguma yeerin ilaa kaanat lahu ruuxa waxaa u sugnaatay kabwatun ka istaagid islaamka uu ka istaago warkaalagao tawxiidka qaado waa ka fiirsanaya waansu horta aan soo dadka ila soo tashade waan eegayaa uu islaamkaagu suu yahay saasay ohan jireen hayra abi bakrin abubakar ma aha abubakar haddaaban ku idhi islaamnimaan kugu yeerayaa rasuul baa noqday kama labalabayna waayaha diyaar weeyaan bish ayib waqad wadacaa wuxuu abubakar ugu yeeray asdiqaa'uhu saaxiibadii ayuu islaamka ugu yeeray markuu islaamay iskama fadhiisan casharada markaad qaadatay iskama fadhiisto dadka loo akhriya oo loogu yeera oo diintaa dadka la bara ilaah baa kuu barakaynaya laakiin haddaad tiraa casharka intaan dhegaysto baan meel iska saaraya khamiista dambaan soo qaadanaya asagoo kitaabku waxaan boor leh adna wax ka dheefi mays ummadana wax u kordhin mayse ardayga fiican oo raba inuu dadka wax taro waa ardayga marka casharku socdo casharka qalin u qaatoo qorta wixii ku adkaada xariiqda niyadiisa iyo qasadkiisu uu wanaagsan yahay nadaafadiisa iyo qaabfadhigiisa ilaaliya markuu casharkii kusoo soo qaatana ku ceshada ummaddana usii gudbiyo niyad wanaagsan leh ardayga noocaas oo kalea meel buu ka soo baxa laakiin arday lasoo canaantay oo la yidhi orod casharkii baa la gaaray darsigaa aad kitaabka soo akhriso masaajidka aad oo un dabada laga wado isagoo madaxa xogxoganahaya ha dhow yimid waxaa laga yaabaa inuusan meel fog gaarin haddaan ilaahay caymin fa aslama waxaa islaamay calaa yadihi gacantiisa waxaa ku islaamay khalqun uun kaiirun tiro dad tiro minhum waxaa ka mid a cuhmaan wa zubayr ibnu cawaam wa dalxatu ibnu cubaydillahi soomaynaan soo dadkan asagaa islaamnimada ugu yeedhay kaana wuxuu ahaa yashtarii mid iibiya alcabiida addoommada almu'miniina ee mu'miniinta ah wayactiquhum wuu xorayn jiray ibtiqaa'a wajhillaahi ilaahay wejigiisa raaligelintiisa iyo raadintiisa tacaalaa sarreey addoommada muslimiinta ahee la dhibayo gaaladu dhibayaan sida bilaal oo kaleeto iyo intuu lacagtiisa kala soo baxo oo soo iibsado markuu soo iibsado oran jira ilahay dartii baan kuu xoreeya xor baatee dhaqaaji walamaa goortii haajara uu hijrooday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama raafaqa wuu la saaxiibay hu nebiga wadakhala wuxuu galay macahu nabiga la jirankii alqaara godkii wa saara wuxuu ahaaday yudaaficu mid difaaca canhu nebiga xaggiisa sala allahu caleyh wasalam waxba ka booda filmadiinati magaalada madiina dhexdeeda wayasxabuhu wuu la saaxiibi jiray fii khasawaatihi duulimaadyadiisa wa kaana wuxuu ahaa yaxmilu mid qaada ar raayata raayada waa maxay calanka iyo bandiiradda fii khaswati tabuuka duulaankii tabuukna asagaa calanka waday wa xaja wuu xaji siiyey bilmuslimiina muslimiinta fi sanati taasicati sanadkii sagaalaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan ma soo marra sanadkii sagaalaad inuu muslimiinta isagoo xajku hogaaminayay walamaa goortii marida uu xanuunsaday nebigu sala allahu caleyh wasalam amarahu rasuulku wuxuu faray hu abubakrin bisalaati tujin bilmuslimiina muslimiinta uu tujiyo ma soo marra muruu abaabakrin soomaynaan soo marin fa salla wuu tujiya bihim ayaga wahiya iyaduna waa ishaaratun wahiya tujinta uu muslimiinta tujinayo ishaaratu waa ishaarid liistixqaaqihi mudashadiisa la ishaarayo uu mutaystay alkhilaafata khilaafada uu mutaystay isagaa khilaafada inuu mutaystay hadduu nebigu dhinto asagoo xilka uu mudanayo asilatun su-aalo mataa goormay kaana tahay maa kaanat maxay ahayd calaaqatu abi bakrin abubakar xiriirkiisa birasuulilahi rasuulka alle ula lahaa binub qabla nubuwati nabinimada ka hor sala alla alay wasalam maadaa facala muxuu sameeyey radia allaahu canhu cinda bacihi cinda bachati rasuulilaahi rasuulka alla soo diridiisa agteeda markii rasuulka la soo diray hal dacaa ma u yeeray axadan qof ilalislaami islaamka maadaa facala muxuu sameeyey xiinamaa waqtigii haajara uu hijrooday rasuululaahi rasuulka alla sal ly slam wuu la saaxiibay mataa xaja goormuu xajisiiyey bilmuslimiina muslimiinta fii sanati taasicati bimaadaa maxaybuu amarahu faray hu asaga rasuululahi rasuulka alle xiina maradihi xanuunkiisa waqtigiisa adarsu raabicu casharka afraad habaatuhu abubakar sugnaanshihiisa weeye mabaadi'diisa iyo diintiisa uu ku sugnaa lamaa goortii tuwufiya la oofsaday rasuulullaahi rasuulka al sala allahu caleyhi wasalam kaana abuu bakrin abuubakar wuxuu ahaa haa'iban mid maqan khaarija almadiinati madiina duleedkeeda iyo bannaankeeda ku maqnaa soomaynaan soo marin waa soo marra casharo cuscusubaa maanta inugu badan falamaa goortii balaqa uu soo gaaray hu abuubakrin alkhabaru warku warke inuu nebigii dhintay sal alla alayh wasalam aqbala wuu soo qaabilay calanaasi dadka fa wajada wuxuu helay hum ayaga fi diraabin isbaraambar ayagoo ku sugan idiraabka waxaa la yihahdaa dadkoo isdongeeyo isbaraambarayo iska hor imaanahayo jid iyo jahalahayn sida ayaxiyoo kaleta qaar xagga u socdo qaar xagga u socdo qaar nabiga waa dhintay leeyahay qaar ma dhiban ay leeyihiin qaar uu leeyahay cariya yidhahda waa dhintay sida cumar oo kale dadkiiyo hawshii ka qasan tahay oo ka milantay ayuu u yimi min alxusni murug darteed ay ka murugsan yihiin calaa firaaqi rasuuli rasuulka faaruqidiisa uu faaruqay oo dhintay sala allahu aleyh wasalam fa sacida wuu koray almimbara mimbarka wa khataba wuu u khudbeeyey annaasa dadka khudbatan khudbo xadta uu ku dhiirigeliyey hum ayaga fiihaa khadbada dhexdeeda cala sabri adkaysasho jaa waxaa yimid fiihaa khudbadaas dhexdeeda inuu yidhi hadalkaan man ruuxi kaana ahaada yacbudu mid caabuda muxamedan muxamed fa ina muxamadan nebi maxamed qad maata uu dhintay sal alla aleh wasalam waman ruuxi kaana ahaada yacbudu mid caabuda allaaha alle oo ilaahay caabudi jiray fa ina allaaha alle xayun mid nool weeye laa yamuutu mana dhimanayo uma talaa wuxuu akhriyay qowlahu hadalka alle tacaala sarreeye uu yidhi wamaa muxamedun muxamed ma ahaan ilaa rasuulun rasuul maahane rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay min qablihi asagoo horti ar rusulu rusul afa in maata hadduu dhinto nebi muxamed ow qutila ama la dilo qalabtuma waxaad u gadoomaysaan calaa acqaabikum ciribtiin iyo raadkiin aad gadaal ugu noqonaysaan wa kaana abuubakrin abuubakar wuxuu ahaa ajlada annaasi dadka ruuxa ugu adkaysiga badan lifiraaqi rasuulilaahi rasuulka alle faaruqitaankiisa sala allahu caleyhi wasalam rasuulku markuu dhintay ruuxa dadka ugu sabar badan buu ahaa wa aqwaahu midka ugu xoog badan buu ahaa wa ashaddahu midka ugu darnaaso badan buu ahaa ba-san xagga dhibka ha shidada iyo dagaal hadday noqoto gaalada lala dagaalamo ninka ugu adag buu ahaa fa khafafa wuu fududeeye cinda idin markaa agteeda fa khafa waxaa fududaaday dheh cinda idin markaa agteeda jazacu naasi dadka argagaxoodii cabsidii iyo walwalkii iyo walbahaarkii iyo isku dhexyaacii dadka haystay wuu fududaaday markaas watakhaduu waxay ka yeesheen abaabakrin abuubakar qudwatan ku dayasho fi sabri xagga adkaysiga iyo wathabaati xagga sugnaanshaha asilatun su-aalo ayna xaggeebuu kaana ahaa abuubakrin abuubakar xiina wafaati rasuulilaahi rasuulka alle geeridiisa wakhtigeedii sal ly slm haa'iban khaarij almadiina maadaa facala muxuu sameeyey xiinamaa wakhtigii balaqahu uu soo gaaray alkhabaru warku muxuu sameeyey nebigu sal ly slam kayfa sidee buu kaana ahaa mowqifuhu mowqifkiisa ku aadan lifiraaqi rasuulilaahi rasuulka alle faaruqitaankii iyo geeridiisa dadka ruuxa ugu adag buu aha ugu sabar badan addarsu alkhaamis casharka shanaad mubaayacatuhu nebiga labaayacadii labaayacadiisa wey mubaayacatuhu abubakar baycadiisa weeyaan isagaa lala baayactamo saxaabadu la baayactameen mubaayacatuhu la baayactimidiisii bacda wafaati rasuuli illaahi rasuulka alle geeridiisa ka gadaal sala allahu calayhi waaalihi wasalama ijtamaca waxaa kulmay al ansaaru ansaar fii qubatin ayay ku kulmeen qubadu talo waa maxay quba mawaad garanaysaa ya meel meelaan kusoo maraa jira quba sheega qubo meelaan kusoo maraa jira teendha ma xasuutaan meelaan kusoo mar ha kusoo mara berrimaadi ka raba meeshaa soo marray qubada teendho tucrafu waxaa loo aqoon jiray teendhadaas iyo meeshaas bisaqiifati bani saacidata reer bani saacida meeshoodii lilmufaawadati say uga wada hadlaan fii man ruuxa yatawallaa qabanaya alkhilaafata xilka ansaari gooni bay inta u baxdo saxaabadii kale ka dhex baxday bay meeshaa isugu tageen teendhadaas waxay ka wada tashanayaan waa qoys keligo ansaar ah muhaajiriin lama socoto dadkii kaleo fatxulmaka lama socdo waxay ka tashanayaan xilkii nebi maxamed waa dhintay yaa qabanaya walamaa calima walamaa goortii calima ay ogaadeen almuhaajiruuna muhaajiriintii biijtimaacihim dadka isu imaatinkooda asracuu ah, waa waxbaan ka bawada faqara wuxuu ku sugnaaday ra'yuhum taladoodii calaa mubaayacati zaciimihim oday dhaqamoodkoodii inay la baayactamaan sacad ibni cubaadata ah ansaari waxay go'aansato isku raaceen sacad ibni cubaada wuxuu inoo yahay ruuxa xilka qabanaya isagaana khaliifkii rasuulka ah sal lay slam walamaa goortii calim ay ogaadeen almuhaajiruuna muhaajiriintii biijtimaacihim ansaar kulankeeda iyo meeshay ku tashanayaan asracuu way degdegeen ila saqiifati saqiifadii ayay u degdegeen iyo qubadii yataqadamuhum xaaluu horkacaya abubakrin iyo wa cumaru iyo wa abuu cubaydata saddexdaa baa saxaabadii muhaajiriinta hogaaminayay fa qaala waxay ku yidhaahdeen lahum ayaga al ansaaru ansaar fa qaala al ansaaru ansaar baa waxay ku yidhaahdeen lahum muhaajiriinta u yimid muhaajiriinta ayaa ka mid ah abubakar iyo cumar iyo soomaa minaa anaga waxaa noo sugnaaday ansaartaa amiirun madaxweyne wa minkum idinkana waxaa idiin sugnaaday amiirun madaxweyne na kala wadaa le muhaajiriin iyo ansaar baa layna kala yihahdaa muslimiin baynu wadanahay waxay walaaltinima waa inaga dhaxaysa laakiin annagana sacad baa noo ah idinkana waxa weyaan mid baad leedihi washtada waxaa darnaaday aljadalu doodii iyo walkhilaafu khilaafkii laga wada hadlaya hawshaas war maaya war hayna kala kaxaynina aynu midowno hal madaxweyne aan samaysano ummaddo dhan aan isku wadno wa khaaba abuu bakrin baa khudbeeyey khudbatan khudbo bayana u cadeeyey fiihaa khudbada dhexdeeda alhadafa ujeeddada laga leeyahay alhadafa ujeedada al asmaa ee sarraynta badan min jacli lkhilaafati khilaafada in laga yeelo liqurayshin quraysh loo yeelo oo khilaafada quraysh quraysh lagu sheegay waa dadkii muhaajiriinta iyo dhankaas qolyahaasaa quraysh kasoo jeeday hadda badankooda marka qurayshi inay leedahay khilaafada uma qaala wuxuu yidhi naxnu anagu alumaraau madaxdu waa annaga haddaanu quraysh nahay xilka annagaa leh wa antum idinkuna alwusaraa'u la taliyayaal ayaa tihiin ansaarey walaa yadiinu lcarabu carabina u hoggaansami maayaan ilaa liqurayshin quraysh maahane oo carab intooda kaleeto quraysh waxay u ogolaayeen boqortooyo waqad radiitu waxaan idinkaga raali noqday aniga abubakara lakum idinka axada haadayni rajulayni labadaa nin mid ka mid ah intuu farta ku taagay yacnii cumar ibn alkhaaab iyo wa abaa cubaydata anugu abubakar haddaan ahay xilka waxaan u soo jeediyoon raalli kaga noqday inaynu hogaamiyaan cumar ama abaa cubayde midkood bush labadaa ninna mid in hogaamiyo inagoo ansaar iyo muhaajiriin iyo muslimiintii o dhan wada socota xilkana sideedaba quraysh baa iska labada ninna waa quraysh fa waxaa hinqaday oo istaagay cumaru cumar waxasama wuxuu gooyey annizaaca murankii wamadda wuxuu taagay yadahu gacantiisa liabibakri abubakar buu usoo taagay fabaayacahu wuu la baayactamay abubakar baaba waxaa ka faa'idaystay cumar cumar soomuusan odhan abubakar soomuusan odhan cumar iyo abu cubayde mid hala doorto cumar baaba istaagayba abubakar buu salaamay waxaan bayco kugula galay inaad tahay hogaamiyihii muslimiinta adiga abubakara bi anna la idooran maayo cumar ah abu cubaydena la dooran maayo sacadna la dooran maayo adiga abubakar ah ayaanu xilka kuu dooran watabicahu waxaa raacay alxaadiruuna dadkii meesha joogo dhanna waxay dhahen waaya raalli baan ku noqon wa dakhala wuxuu galay abubakar almasjida masaajidka wa baayacahu wayla baayactameen annaasu dadku wa khadaba wuu u khudbeeya fiihim dhexdooda khudbatan khudbo hoos fiiriya lambarku qabtay minhaa khudbadaa waxaa ka mid a qowluhu hadalkiisa uu yidhi yaa ayuhannaas ayuhannaasu dadow qad wulliitu madaxweynaa laiga keendhigay calaykum dushiinna walastu maahi bikhayrikum midka idinku khayr badan xilka unbaad ii magacowdeen idinkuma khayr badni walla inuu aha ruuxa ugu khayr badan fa ana anugu fa in axsantu haddaan wanaajiyo oo xilka aan xilka hagaajiyo faaciinuna igu kaalmeeya walaalayaalo garab igu noqda wain sadaqtu haddii wain sadaqtu halkaa muxuu idiin qoraya sadaqtu mise sadadtu yaa ha sadaqtu wuu idiin wada qorayaa miya haye salaad muxuu kuu qori sadaqtu mise sadadtu ya ii fiiriya ragga nuskhadayda ku kala duwannahay saasaa sax ah haddii aan leexdo wey sadaqtu haddaan rumeeyo ma aha wain sadaftu ama sadadtu haddii aan jeensado xaqii garab maro faqawimuunii itoosiya asidqu runtu amaanatun waa ammaano waalkadibu beentuna khiyaanatun waa khiyaano wadaciifu midka taagta daran fiikum dhexdiinna qawiyun mid xoog badan weeye cindii agtayda xataa aakhuda ilaa aan u qaada lahu asaga xaqahu xaqi waalqawiyu midka xooga badan daciifun mid taag daran weeye cindii aniga agtayda xataa aakhuda saan uga qaado minhu xaggiisa alxaqa xaqa lagu leeyahay insha allahu alla haduu doono laa yadac axadu minkum ljihaada laa yadac yuusan ka tegin axadun qofoo minkum idinka idinka mid ah aljihaada dagaalka fa inahu jihaadku laa yadacu kama tago hu asaga qowmun qola kama tagaan ilaa daraba wuxuu yeelaa hum ayaga allaahu alle bidulli dulli buu ilaahay badaa atiicuunii i ateeca maa muddada aطactu aan ateecaya allaaha alle iyo warasuulahu rasuulkii fain casaytu faidaa casaytu haddaan caasiyo allaaha alle falaa taacata wax taaca la yidhahdaa li aniga ima sugnaan alaykum dushiinna quumuu istaaga ilaa salaatikum salaadiinna yarxamukum ullahu ilaahay ha idiin naxariiste soo hadal qurux badan ma qofka xilka kuu qabanaya haduu ku yidhaha khaldama itoosi haddaan saxan ahayna igu kaalme waxaa weeyaan haddaan ilaah iyo rasuulkiisa ateeco itaageera haddaan ilaah iyo rasuulkiisa khilaafana iga hara hadal cajiibo waay xada wuxuu ku dhiirigeliya hum ayaga fiihaa khudbada dhexdeeda cala tamasuki qabsasho bidiini diinka ay qabsadaan wa rasama wuxuu u calaameeyey asiyaasata siyaasadda allatii taasoo ictazama uu go-aansaday an yasuusahum inuu ku hogaamiyo biha ayada siyaasadda uu maagan yahay inuu ku hogaamiyona waa u jooxo wuxuu yidhi sidaasaan rabaa inaad ku hogaamiyo asilatun su-aalo maadaa xadaa maxaa dhacay bacda wafaati rasuulilaahi rasuulka alle geerihiisa ka gadaal sala allahu calayhi waaalihi wasalam inay ansaari kulantay meel ay ku kulmeen ay amiirra go-aansadeen calaa ayi shayin sheegeebuu qarara ku sugnaaday ra'yuhum ra'yigoodu inay sacad madaxweyne ka dhigtaan maadaa maxay wey facala sameeyeen almuhaajiruuna muhaajiriin cindamaa goortii balaqa uu soo gaaray hum ayaga daalika arrinkaas way aadeen maadaa maxay buu qaalo ku yidhi lahum ayaga abuubakran abuubakar abuubakar muxuu ku yidhi marka arrinkaas wuu la hadlo naxnu lumaraa wa antum lwasaraa ayuu ku yidhi maadaa facala muxuu sameeyey cumaru cumar cinda daalika marka agteeda asagu bayco la galay bayco ayuu la galay addarsu saadisu casharka lixaad tasyiiru jeyshi usaamata usaame ciidankiisii socodsiinta la socodsiiyey usaame ciidankiisa miyaan soo mar goormaa la diyaariyey yah nebigu oo xanuunsan ayaa la diyaariya soo markii nebigu uu saa u diyaariyaba waa xanuunsaday kabacdina nebigu waa dhintay ciidanki weli sidii buu u diyaarsan yahay weli sidii buu u diyaarsan yahay marka kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam jahaza mid diyaariyey qabla wafaatihi geeridiisa ka hor jeyshan ciidan ilaa shaami shaam buu u diyaariyay biqiyaadati usaamata bni zaydin usaamihii ina zayd ahaa hoggaankiisa ayuuna ku diyaariyey wa amarahu wuxuuna faray an yasiira inuu socdo ilaa xayu meeshii ilaa xayu maqtali abi waalidihi waalidkii meeshii lagu dilay waqad tuwufiya waa la oofsaday qabla safari iljeyshi ciidanku intuuna bixin ayaa nebiga la oofsaday sala allahu calayhi wasalama fa ashaara wuxuu uu kula teliyey bacdun saxaabada gobol ka mid ah calaa abibakrin bakrin abuubakar buu wuxuu kula teliyey biraddiljeyshi ciidanka in la soo celiyo iyo wa irsaalihi ciidanka in loo diro liqitaali lmurtadiin dadka murtadiinta la dagaalankooda lanna magaaladii baa waxaa ka soo dhexbaxayba dad diintii ka baxayba intaan meel kaleba la aadin oo shaam la aadin magaaladii madiina waxaa ka soo baxay nebigu markuu dhintay dad gaalooba diintii ka noqday saxaabada qayb baa waxay ku yidhahdeen ciidankan tirada badan oo nebigu uu shaam u diyaariyey booskii ay shaam aadi lahaayeen kuwaan dhexdeena ka soo baxay murtadiinta aan kula dagaalan fa qaala abuubakar wuxuu yidhi radiallahu canhu wallah ilaahay baan ku dhaartay laa axullu inaana furaynin liwaa'an calan caqada uu guntay hu asaga annabiyu nebigu sala alla alih wasalam calankii ciidankaoo nebigu guntay oo sham u guntay wacda furayn fa dalabuu waxay ka codsadeen minhu abu bakar casla usaamata cusaama waayo ciidanka xilka ka qaad baa ha waxaa la yihahdaa hebel baa maanta xilkii laga xayoobiyey marka ninka usaamatu bnu zayd la yihahda xilka ka xayoobiyo ka qaad lisikari sinnihi da-diisa yaraanteeda darteed iyo wa tawliyat iljeyshi ciidanka madax in looga dhigo man ruuxuwa asaguba asanu ka da'weyn weyn minhu xaggiisa faqadiba abubakar waa carooday wa qaala wuxuu yidhi laa aczilu siibi maayo xilka ka xayuubin maayo hu asaga walxaal qad wallaahu uu u dhiibay hu uu saamay rasuulullahi rasuulka ala sala alla alih wasalam yaa u dhiibay ciidanka jeyshka yaa u yidhi hogaami nebiga soo maaha ma dhacaysabihawshaas uma shayaca wuu sagoontiyey aljeysha ciidankii binafsihi isaga naftiisaa sagoontiye ciidankii buu sii raacay waa sii sagoontiye waa kaas waa kanaa hoos lambarka fiiriye wa kaana usaamatu usaama wuxuu ahaa raakiban mid gaadiid saaran usaama isagaa ciidanka hogaaminaya soo maaha gaadiid buu saarnaa waalkhaliifatu xilka ninka hayo madaxweynaha abubakarna maashiin wuu soconayay waxaad umala laheyd maanta xil yar haddii laguu dhiiba nin askarigaagaana inuu gaariga saarnaado adna aad lugeysid ma dhacday laakiin abubakar isagoo khaliifkii ummadda rasuulka ah ayuu lugaynaya ciidankuu sagoontinayaa osaama dhalinyaraha toddobiy toban jir ama siddeey toban jirna gaadiidku saaran yihi fa qaala lahu abubakar wuxuu ku yihi usaamatu usaama wuxuu ku yidhi latarkabanna waad fuulaysaa ow la anzilanna ama waan ka soo degi fa qaala lahu abubakar baa wuxuu ku yihi radiallaahu canhu wallaah ilaahay baan ku dhaartay maa nasalta ma soo degtid walaa rakibtu aniguna ma fuulo wamaa calaya korkayga ma ahaan an uqabira inaan booreeyo qadamii gamadayda saacatan saacad fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ilaahay jidkiisa saacad noloshayda ka a ah inaan lugahaygu boor ku yeeshaan wax iga fiicanna ma leh ayib wa awsaahu wuxuu u dardaarmay biwasaayaa dardaaramo xakiimatin ee xikmadaysan hoos fiiriya xikmadahaas minhaa waxaa ka mid qowluhu hadalkiisa uu yidhi laa takhuunuu khayaanaha samaynina ciidanka muslimiintow walaa taqduruu ballanka ha ka bixinina walaa taqulluu hanimada soo qaataan ha khayaaninina walaa tumahiluu gaalada waxaad ka laysaan ha suuro xumaynin oo sarwejiga ha ka siibinina walaa taqtuluu ha dilinina tiflan ciyaal walaa shaykhan qof weyn kabiiran ee waayeel ah walaa tacziquu saaidin qormaayo ha jarinina nakhlan geetimireed walaa tuxriquuhu ha gubinina geedaha walaa taqطacuuha jarinina shajaratan geed muhmiratan ee mira leh walaa tadbaxuuha gowricinina shajaratan neef eh, eh, shaata neef ari ah walaa baqarata neef lo ah walaa baciira neef geelah ilaa lilakli cunid inaad cunaysaan maahane dadka xoolahooda halaynin hadde <coughs> fa saara wuu socday aljeyshu ciidankii wa aqaara wuu weeraray calaa ahdaafihi yoolkiisii iyo hadafkiisii asagoo higsanaya ayuu weeraray wa sabaa wuu soo qafaashay gaaladii wa qhanima wuu qaniimaysta wa rajaca wuu soo noqday ila almadiinati madiino daafiran maxaa way talo isagoo guulaystay dafriga waa ciidanka la soo guulaysta fa adkhala wuxuu geliyey ciidankaasu alrucba argagax buu wuxuu geliyey fii quluubi almurtadiin murtadiintii madiine ku noolayd oo gudaha muslimiinta ku noolaa waxay dareemeen cabsi sababtoo ah shaam ciidamada dadka deganaa niman gaalo ah oo waxay ahaayeen diimo kala haysto gaalnimo ah oo dowlad aad u xoog badan bay ahay nimanka dowladdaa ka soo adkaaday oo xoolahoodii soo qaniimaystay oo dadkoodiio maxaabiisa keenayd ah, innagaan yaryarka oo meesha degan miyay inoo hambaasayaan maya asilatun su-aalo maadaa maxaybuu facala sameeyey alrasuulu rasuulku sala alla alay wasalam qabla wafaatihi geriisa ka hor weli siiradii rasuulku waa naala socotaa ciidankii diyaariya shaam xaggeeda u diyaariya bimaadaa maxaybuu ashaara kula taliyay bacdu saxaabati saxaabada qaarkood calaa abi bakrin abi bakr dushi ciidanka soo celi walimaadaa maxay murtadiintaan kula dagaalanaa le maadaa qaala muxuu ku yidhi lahum ayaga abubakar maya xarig uu nebi maxamed furay ma xiray ma furayo maadaa dalabu maxay ka codsadeen minhu xaggiisa maratan mar ukhra ee kaleeto usaamo xilka in laga qaado waa yaryahay wamaadaa qaala muxuu ku yidhi lahum ayaga maya maadaa kaanat maxay ahayd natiijatu jeyshi usaamata usaamo ciidankii uu hogaaminayey natiijada uu keenayo maxay noqotay adars saabic wahuwa alakhiir isagaa ugu dambeeya qitaalu lmurtadiin dadka murtadiintaa in lala dagaalamo irtadda waxaa ridoobay bacda wafaati nebiyi nebiga geeridiisa ka gadaal sala allahu calayhi wasalama mucdamu lqabaa'ili qabaa'ilkii carbeed badankoodiiba waa gaaloobeen oo diintiiba ka baxeen oo muslimiinta ah walam yabqa ma harin islaamnimadii kuma harin ilaa ahlu makata ree maka iyo walmadiinatu ree madiine iyo iyo wa daa'ifu maahane ilaa ahlu makata ree maka iyo walmadiinata ree madiine iyo waaifa ree aaif ah, waaifi ree daaif iyo waqaliilun in yaroo hayruhum ayagoo kale ah eh, hayruhum ayaga aan ahayn wanqasama way qaybsameen almurtaduuna murtadiinti ilaa qismayn laba qaybood bay u qaybsameen taarikin kuwa ka tegay lidiini diinta diintoo dhan bay ka tageen wahum ayaguna atbaacu musaylimata musaylimatu lkadaab kooxdiisii weye waa isku qoys weliba reer banu ahaayeen hoos la marba idii qabta qadima wuu soo galay musaylimatu bnu humaamata ila lmadiinati madiine ayuu soo galay maca wafdi bani xaniifata wafdigii odayaashaha reer bani xaniifa asagoo la socda fii xayaati rasuulilahi rasuulka alle noloshiisay sal alay waslam fa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda in jacala hadduu ii yeelo lii aniga muxamedun muxamed alamra xilka min bacdihi gadaashiisa tabictuhu waan raacaya u fiirso muxamed markuu dhinto hadduu xilka ii dhiibayo rasuul kale aan sii noqonahayo waan haddeeraan rumaynaya faaqbala wuu soo qaabilay ileyhi xaggiisa annabiyu sala allahu alay sl nebigu wa fii yadihi nebiga gacantiisana waxaa ku sugnaa qidcatu jariidin laan yaroo timir oo jeex yaroo timir ah fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahu asaga low sa'altanii haddaad i weydiisan lahayd haadihi tan alqadcata ee jabka ah maa cadaytukaa kuma siiyan adna waxaad leedaha ummaddan xilkeedii dhiib anna laantaas isi haddaad e odhan lahayd kuguma hadlayenbi walan atacadaa ma tilaabaya tilaabayo amrallaahi ilaahay amarkiisa fiika adiga uu dhexdaada yeelay falamaa goortii rajaca uu noqday ilaa bilaadihi dhulkiisii u noqday musaylima ka idacaa wuxuu sheegtay an nubuwata nebinimo markuu waddankiisii ku noqday bi anna nebi baanah wa kataba wuxuu u qoray ila rasuuli rasuulka xaggii sala alla aleyh wasalam bacda cawdatihi markuu soo noqday ka bacdi min xajati lwadaac xajkiisa goontiga ayuu waraaq u qora uma twufiya waa la oofsaday rasuululahi rasuulka ale sala allahu caleyh wasalam fasayara sayara abuubakrin abuubakar baa wuxuu socodsiiyo diray jeishan ciidan calaa ra'sihi ciidanka madaxiisa waxaa ku sugan oo hogaaminaya cikrimatu bna abi jahli cikrimatu bnu abi jahlin uma uma atbacahu wuxuu raacsiiye hu asaga bijeishin ciidan yaquuduhu uu hogaaminayo shuraxbiil ibnu xasana shuraxbiil ibnu xasanna waa ka dabageeyo wuxuu yidhi orod dabagal oo ka dabata ayib bilyamaamati aan u noqdo casharkiisii wahum atbaacu musaylimata alkadaab bilyamaamati yamaamo ayay taageerayaashiisa ka ahaayeen iyo wa tuleyxata alasadiyi ninka tuleyxat alasadi la yidhaahdo wa atbaacu lswad alcansiyi aswad alcansi nin loo yaqaana taageerayaashiisa filyamani yaman wa mucail iyo wa mucailin mid diiday lizakaati zakada wahum ayagu atbaacu maalik ibni nuwayrata wey min tamiimin oo ree tamim ka mid ah kuwaan ayagu waxay yidhahan islaamnimada intii kale waa ogola laakiinse kama bixinayna yidhah kuwaan mucaadilin lizakaati zakada kuwa diidaya wahum atbaacu maalik ibni nuwayrata maalik ibni nuwayra nin layidhaha reer bani taym ka mid ah tamiim qolyahaas waxay yidhahan islam baana waa tukanaynaa waa jihaadaynaa xajkaan aadayna laakiinse kama ogolin bay yidhaha fa jahaza abubakrin abubakar baa wuxuu diyaariyey axada cashara liwaa'an shan iyo toban bandiiradood oo calan waa shan iyo toban ciidan oo mid walba bandiiradiisa u wato liqitaali lmurtadiina murtadiinta la dagaalankooda wa kataba wuxuu u qoray lahum ayaga kitaaban kitaab yansaxuhum ugu nasaxaynaya birujuuci uu soo noqosho ila lislaami islaamka uu usoo noqdaan wa yuxadiruhum uga digayo caaqibata irtidaadihim diinkabaxooda ciribta xunoo ka dhalanaysa walamaa asaruu markay ku madax adeygeen daahamad waxaa weeraray hum ayaga aljuyuushu ciidamadii alislaamiyatu ee islaamka ahayd ayaa weeraray oo ku kadiyey wantahaa wuxuu ku dhammaaday alqitaalu dagaalkii biintisaari lmuslimiina muslimiinta guushooda maca qilatihim weliba ayagoo yar wa aslama wuu islaamay uleyxatu lasadiyu tuleyxatu lasadiyu waa islaamay wandama wuxuuna ku soo biiray ilaa juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda hoos wuxuu qabanayaa tuleyxatu kaahinun faalalow buu ahaa idacaa wuxuu sheegtay annubuwata nebinimo fii xayaati rasuuli fii xayaati rasuulilaahi rasuulka alle noloshiisii sala alla alay wasalam watabicahu waxaa raacay bacdu bani israa'iila reer bani israa'iil qayb ka mid ah wa bacda wafaati rasuuli rasuulka geeridiisa ka gadaalla istafxala wuu weynaaday amru duleyxata tuleyxe arrankiisu nin weyn oo qooruhu iska dhigo rag ah fasayara lahu abuubakrin abuubakar baa wuxuu u socodsiiyey lahu asaga jeyshan ciidan ciidankaasoo hazama jebiyey atbaacahu duleyxa taageerayaashiisii wa aslama wuu islaamay walahu asagana waxaa u sugnaaday dikrun taariikh jamiilun ee wanaagsan fii fatxi alciraaqi ciraaq furashadeeda ciraaq iyo markii la furanaya raggii fiicnaayoo furtay buu ka mid ahaa asilatun su-aalo man irtada yaa ridoobay min alcarabi carab xaggeeda bacda wafaati rasuulilaahi rasuulka alle geeridiisa ka gadaal sala allahu caleyh wasalam acdamu qabaa'ili mucdamu lqabaa'ili baa waxawy ridoobay ilaa kam qismin imise qaybood bay in qasama u qaybsameen almurtaduuna murtadiintu laba qaybood buu u qaybsameen maada facala abu bakrin abuu bakar muxuu sameeyey macahum la jirankooda ciidan buu u diyaariyey laba-iyo toban diradood iyo calana kala wata maada kaanat maxay ahayd annatiijatu natiijadu muslimiintu inay guulaysteen wallahu aclam sala allahu wabaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin